الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد مؤسسة الإحسان masjid alhidaaya culimadiisa iyo a'immadiisa iyo halwadeennadiisa iyo jamaca masjidka dhammaan waa u mahad celinayaa sida wanaagsan ee diinta alle subxaanahu wa loogu adeegayo loogu hel yahay in la dhegaysto wakhtiga laga faa'iidaysto jacala allahu kula dalik fii miisaani xasanaatina wa xasanaatikum ilaahay miisaanka xasanaadka inoo geliyo dhammaanteen ana inaga aqbalo alle subxaanahu wa sida akhuna cabdulxaliim uu sheegay mowduucan jeclaysta caawa inaan idinla wadaago waa tarbiyatu الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam lilajyaal nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam adwaartii kala duwanayd kaalmihii kala duwanaa ee nolosha uu ka soo qaatay mid ka mida ayaynu caawa in sha allahu tacaala dul istaagaynaa nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam mar wuxuu ahaa nebigii waxyiga loo soo dhiibay mar wuxuu ahaa madaxweynihii iyo hogaamiyihii ummadda muslimka iyo dowladdii ugu horeysay islaamku uu yeeshay mar wuxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qaadigii dadka kale xukumayey mar wuxuu ahaa xaas dumar maamulaya mar wuxuu ahaa waalid ubad dhaqaya kuwiisa iyo kuwo kaleba tarbiyadaynaya inamaa ana lakum bimansilati اlwaalid wuxuu uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam anigu waalid baan idinka dhiganahay dowrka aynu maanta ka hadlaynaa ama kaalinta aynu dul istaagaynaa waa kaalintii sidee nebigu u rabeeyey ula macaamilay u hagaajiyey uga shaqeeyey asaaliibta iyo waddooyinka uu u maray tarbiyada majaalaadka iyo dhinacyada iyo qaababka kala duwan iyo meelaha la doonaya ubadka in laga dhiso sidee buu nebigu uga dhisay calayhi الsalaatu wasalaam baynu wax ka tilmaamaynaa idan mowduucaynu wuxuu ku saabsan yahay maclam min macaalimi الsunnati الnabawiya udubdhaxaad ka mida waxyaabaha ay ka kooban tahay sunnada nebigeenna calayhi الsalaatu wasalaam baynu dul istaagaynaa intaynaan mowduuca u gelin nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam isaga sheekeen mayno afضalu alkhalq wa khaatimu اlanbiyaa laakiin tarbiyadu maxay tahay aynu ka hadlaynaa tarbiyada waxaynu ku macnaynaynaa waa qofka in laga dhiso dhinacyo kala duwan in laga dhiso dhinacyo kala duwan in laga dhiso oo qofka shakhsiyaddiisa la kobcinayo iyadoo loo marayo waxaa weeye sharciga alle subxaanahu wa tacaala iyo sidaa habboon ujeeddaduna ay tahay yoolkii iyo hadafkii qofka laga lahaa adduunka inta uu joogo inuu xaqiijiyo qofka noocaas yoolka iyo hadafkaasina waa laba waa cibaadaة اllah wa binaaءu اlxadaara ilaahay in la caabudo wmaa khalaqtu اljina wاlinsa ila liyacbuduun oo ah ta laynoo abuuray ta gaayada ah ta asalka ah iyo ta labaad oo ah binaaءu اlxadaara dhulka in laga shaqeeyo la camiro laga qayb qaato horumarkiisa huwa ansha'akum min alأrض wastacmarakum fiiha ilaahay dhulkuu idinka abuuray wuxuuna idinka yeelay kuwii camirayay buu idinka yeelay idan yoolka iyo hadafka aynu tiigsanaynaa waa labadaas inaynu xaqiijinno allana subxaanahu wa tacaala cibaadada uu inaga mudan yahay aynu u cibaadaysanno noloshana aynu wax ku soo kordhinno labadaas inay isgarab socdaan idan qofka la doonayaa in la soo saaro waa in loo diyaariyaa labadaas sidii uu uga qayb qaadan lahaa mowduuca ku xiga ama qodobka ku xiga limaada tarbiyaة الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam maanta waxa tarbiyada loo yaqaano waa cilmi lagu takhasuso sida ajyaasha loo rabeeyo bajular iyo master iyo b h d baa lagu qaataa brofesor baa lagu noqdaa kuliyaad iyo jaamacado ayaa loo sameeyey tarbiyada nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam banu inagu maanta ka hadlaynaa kuwaa maxay kaga duwan tahay waxyaabo badan bay kaga duwan tahay ta koowaad qaabkii nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam waxuu rabaynayey waa qaab macsuuma oo nebi maxamed calayhi الsalaaةu wasalaam saynu ogsoonnahay wamaa yanطiqu can اlhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa waxa uu ku hadlayo iyo waxa uu samaynayo waa wax rabbaaniya oo xagga alle subxaanahu wa tacaala uga yimi idan ma aha tijaabooyin marna la tijaabinaya marna laga laabanaya ma ah waa waxyi sidiisa loo daliishanayo qaab kastoo nebiga inaga soo gaadha calayhi الsalaaةu wasalaam oo wax loo rabaynayaa tijaabo geli maaya waxa kuu taalla laqad kaana lakum fii rasuuli الlah uswaة xasana qodobka labaad waxaynu ogsoonnahay nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam kaana qimaة fi اlأkhlaaq alfaadila wuxuu ahaa nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam tilmaamaha wan wanaagsan ee qof bini aadani ku sifoobo halkii ugu dambaysay buu gaadhay bal huwa afضal الأnbiyaaء kuwii alla xushay buu ugu fadli badan yahay alla waxa uu ku tilmaamay wainaka lacalى khuluqi cadiim waxay caaisha ku tilmaantay kaana khuluquhu اlqur'an waxay saxaabadu ku tilmaamayaan kaana ashjac الnaas wa kaana ajwad الnaas wa kaana axsana الnaas wa kaana wa kaan marka shamaaishiisa iyo abiicadiisa laga hadlayo idanka wax rabaynaya waa mid dhaqanka wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan meeshii ugu dambayse ka gaadhay marka kii nolosha ka dhacay ee saaqiday ee balwadda lahaa ee aan cibaadaysanayn uu yidhaahdo ubadkaygaan rabbaynaya waxa weeye ubadka uu soo saaraya waa la dareemaya si kasta hadduu ugu dadaalo ficilka uu samaynayo ayaa ilmaha saamaynaya wاlficlu ablagu min alqowl ficilka aad samaynayso hortiisa aad ku samaynaysaa waa ka xeel dheer yahay hadalka aad kula hadlayso idan taasina waa qodob labaad oo keenaysa nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam qaabkii uu wax u tarbiyadaynayey inaynu danayno qadiyadda saddexaad wuxuu ahaa nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam namuudaja naajixan tusaale guulaystay oo najaaxay oo waxyaabihii uu dadka ku tarbiyadaynaya ku guulaystay oo midho laga gaadhay oo laga faa'iiday oo laga aflaxay wey qodobka ugu dambeeya wixii nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam markuu wax tarbiyadaynayey waxa laynoo jideeya inaynu kaga dayanno laqad kaana lakum fii rasuuli اllaah uswaة xasana liman kaana yarju اllaha waاlyowma اlaakhir qodobadaasoo dhani waxay keenayaan inaynu dul istaagno tarbiyadii nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam markuu saxaabada tarbiyadaynayay jiilkii la noolaa qaababkuu u rabaynaya markaynu indhaindhayno dhinacyo badan ka eegno waxay ku qotamaan dhowr qodob baa udub dhaxaad u ah ama asaas u noqonaya qodobka koowaad waa mutakaamilaة min jamiic اljawaanib waa tarbiyo dhammaystiran wey wixii naftu ay u baahnayd wixii caqligu u baahnaa ee hadday tahay fikriyan caqliyan bulsho ahaan wixii loo baahnaa maaliyan dhaqaale ahaan ruuxiyan wa cibaadiyan cibaado ahaan adabta iyo akhlaaqda majaalaad kala duwan oo loo baahan yahay qofka bini aadamka in laga dhiso ayuu nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam intaba danaynayay idan tarbiyadiisu waa mid mutakaamila qof baa laga yaabaa ubadkiisa inuu ku rabeeyo hal dhinac siduu u shaqaysan lahaa xoola u kasban lahaa markuu u kicinayo subaxii salaad subax u kicin maaya wuxuu u kicinayaa iskuulkiisa iyo jaamacaddiisa si uu u shaqaysto tarbiyadiisu min alalif ila alyaa waxay xoogga saaraysaa qof hanti leh waxa weeye shaqaysanaya luqadda adduunyada mooyaane wax kale aan aqoon baa laga yaabaa majaalkaa inuu xoogga saaro laakiin nebigu calayhi الsalaatu wasalaam majaalaad kala duwan sidaynu arki doonno ayuu intaba danaynayey waxaa ka mida macaalimta nebigu calayhi الsalaatu wasalaam samaynayey markuu wax tarbiyadaynayey kaana yahtam biqadiyaة الاصطifaaءi والاkhtiyaar kaana yahtamu biاlmawaahib dadka uu isleeyahay ummadday wax u tari doonaan mustaqbalka dadka uu ku arko maskax badni ziyaado ah dadka uu ku arko tilmaamo gaara nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam si gaaruu u danaynayey waana wax inaga maqan dad waxa weeye isku da'a laakiin aan isku maskax ahayn isku dadaal ahayn ayaa meel la wada keenayaa kii iska caadigaah waa la qabsanayaa midna waa ku adag tahay mid kalena waxaniba waa u fududahay saacad ku qaadan mayso wuxuu u baahan yahay wax kaloo lagu sii kobciyo oo jaaniskiisa looga sii faa'iideeyo shiikhii loo yaqaanay maxamed alamiin ashanqiiti saaxibu adwaa'i اlbayaan ayaa wuxuu ihi labadayda waalid markay higaada i dhigayeen alifkay iga bilaabeen buuri markaan alifkii dhammeeyey ayay maalintii dambe waxay barayeen xarakaadka a fatxa a baa fatxa baa baa loo bilaabo kubaddiina waa sugaysaayo asxaabtii baa halkan u taageen markuu xarafkii koowaad ogaaday a i u ayuu ihi ma intaasunbaa ilaa ya waa xifdisan yahay laakiin xarakaadkiiba hadda la doonaya in loogu daro wuxuu hi joojiya iga dhegaysta dabadu u qabta wixiiba yaa fatxa yaa ayuu gaadhsiiyey dabeedna wuu ku soo xidho waxay dhahan balwaaya iska socdo ciyaartiisii wuu iska aaday daqiiqad wixiiba kaga soo baxay maantaba labada waalid ay u tafaxaydanayeen wuxuu u baahan yahay wax kaloo looga sii faa'iideeyo dadka noocaas oo kale ah sidaa u maskaxda badan nebigu waa danaynaya calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka mid ah min macaalim الtarbiyaةi الnabawiya طuulu الnafas wالصabri calى dalik nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam inuu u dulqaadanayay wakhti inuu siinayey inuu u sabrayay nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam waxaa ka mida qodobada atadaruj inuu nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam mustawayaadka kala duwan uu ilaalinayey mustawayaadka kala duwan hadday tahay xagga ciqaabta haddii ay tahay xagga waxusheega waxu munaasiba in loo sheego sida axkaamta sharciga ahiba ay ku soo degtay waxay ahayd mid isku dul dhismaysa da'da uu joogo garaadkiisa aqoontiisa duruufta ku xeeran xaaladdiisa waxyaabahaasoo dhan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam tixgelinayay waxaa ka mida ah inay ahayd waaqiciya mid camaliya waaqiciya oo aan khiyaali ahayn waaqica ka tarjumaysa waalidiinta qaar baa waxay jeclaystaan tiifigu nin ka daawanaya meel gaadhay ama wuxuu maqlayaa xaalado khaasa buu maqlayaa wuxuu ilmihii dhammaantood ku darqinayaa inay sidaa wada noqdaan iyadoo dadku ay kala duwan yihiin oo mustawayaadkooda iyo garaadkoodu iyo dumuuxaadkooda iyo waxay damacsan yihin ay kala duwan yihiin ayuu doonayaa hal qof ama hal shakhsiyad inuu waxa weeye exaambul uga dhigo oo min jamiic aljawaanib uu doonaya inay ka shabahaan nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam waxaa macaalimtiisa ka mida qodobka ugu dambeeya alictidaal waاtawaasun nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam tawasudka iyo dhexdhexaadka inuu ku dadaalayay gaabisna ma samaynayn jibbo iyo talax tagna nebigu ma samaynayn calayhi الsalaaةu wasalaam ee wuxuu ku waday wakaana bayna dalika qawaama tawasut iyo dhexdhexaad ayuu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam samaynayey haddaynu su-aal isweydiinno muqadimada aynu kaga baxayno limaada nurabbi innagu maxaynu wax u tarbiyadaynaynaa waxaynu leenahay kaaw liannaha mas-uuliya waa mas-uuliyad layna saaray sida uu tilmaamaya xadiidkii cabdilaahi bni cumar ee saxiixaynka ku yimi kullukum raacin wa kullukum mas'uulu can raciyatih faالrajulu raacin calى ahli beytih wa mas'uulu can raciyatih ayuu nebigu leeyahy calayhi الsalaaةu wasalaam idan ehelkaaga iyo ubadkaaga inaad tarbiyadaysaa waa mas-uuliyad ku saaran oo maalinta qiyaame lagaala xisaabtamayo qadiyadda labaad waxaynu doonaynaa inaynu soo saarno jiilin naajixin mushaarik jiil guulaystay oo dadkana kala qayb qaadanaya khayrka kala qayb qaadanaya jiil naajixa inaad soo saarto adduunya aakhiraba ku guulaystay ilaahay iyo xuquuqdiisa iyo xuduuddiisa garanaya sharciga alle subxaanahu wa tacaala dhaqan gelinaya diintiisa ku guulaystay adduunyadiisana ku guulaystay shakhsiya naajixa ta labaad mushaarik fii injaaxi hayri ka qayb qaadanaya dadka kalena inay guulaystaan waayo diinteenna kuma jiro wax salbiya qofku inuu yidhaahdo calaykum anfusakum nafsii nafsi haddaad hagaagto waxa kuugu xigta si aad u badbaado inaad ka qayb qaadato mujtamacaaga hagaajintiisa waa markaad hagaagto mowduuca markaan u soo daadego waxaan u qaybinayaa saddex qaybood qaybta koowaad waa muciinaatun cala atarbiya waxyaabo kuugu kaalmaynaya tarbiyada qaybta labaad waa alwasaa'il waalasaaliib wasaa'ishii iyo usluubiyadii iyo qaababkii iyo waddooyinkii nebigu u mara calayhi salaatu wasalaam inuu wax tarbiyadeeyo qaybta ugu dambaysaana waa almajaalaat meelihii nebigu uu daneeyey calayhi الsalaaةu wasalaam ee dadka uu ka dhisayey masalo walbana waxaanu isku dayeynaa inaynu insha allahu tacaala daliilkeeda sheegno tusaalayaasheeda suna nabawiya calayhi الsalaaةu wasalaam aynu u soo qaadanno qodobka koowaad muciinaadka waxaa ka mida ubadku inuu hagaago inoogu kaalmaynaya الsacyu liلزawaaji min imra'aةi صaalixa wa min zawjin صaalix gabadhu inay ku dadaasho nin wanaagsan inay guursato ninkuna inuu ku dadaalo gabadh wanaagsan inuu guursado si ubadka tarbiyadiisa la isaga kaashado taana nusuus badan baa tilmaamaysa إida jaaءakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh إila tafcaluuhu takun fitnaة fi اlأrض wa fasaad cariid nabigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaaةu wasalaam hadduu idiin yimaado nin diintiisa iyo طabiicaddiisa aa ku kalsoon tihiin raalli a ka tihiin ninka noocaasa u guuriya xoolaha ku xidhina waa zawjkii weeye ninkiina waa lala hadlay tunkaxu اlmarأaةu liarbac limaaliha walijamaaliha walixasabiha walidiiniha waxaa lagu soo gebagabeeyey fadfar bidaati اdiini taribat yadaak waxaad qacanta ku dhigtaa oo aad ku dadaashaa gabadha diinta leh awli nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam idan haddii gabadhii ay nin wanaagsan ku dadaasho ubadka la tarbiyadaynaya ugama jeedna inuu shiikh noqdo ama shariif noqdo laakiin nin xuquuqda iyo waajibaadka ka soo baxaya inuu wanaag leh waayo gabadh waliba dee heli mayso ninka ugu wanaagsan heli mayso laakiin alxaddulaadna qof lala jaan qaadi karo oo ubadka aan dayacayn inay doorato ama ay aqbasho haddii rag badani soo doonaan weeye ninkuna sidaasoo kale inuu ka howlgalo waayo haddii kale xaalku wuxuu noqonaya adiguna inaad wax wanaajiso anta tabni wakayruka yahdim adigu waxbaad dhisaysaa cid kalena wixii aad dhistay bay duminaysaa qodobka labaad waa alinfaaq cala alawlaadi waالzawjaat biilinta la biilinayo horta waa waajib kafaa biاlmar'i iثma an yudayica man yaquut lafdigii muslimna wuxuu ahaa kafaa biاlmar'i iثman an yaxbisa can man yamliku quutah waxaa qofka dembi ugu filan ciddii biilkeedu uu ku waajibay inuu nafaqeeya ay ku waajibtay inuu biilkooda ka xabisaa dembi ugu filan dembi uu ku ciqaab muto waxaana la tijaabiyey ubadka haddii laga warhayo oo qacanta lagu hayo oo adigu aada maamulanayso in waxa weeye tarbiyadoodu ku fududaanayso waxbuu kaaga baahanaya aaba baaskiiladii soo iibi baaskooladiisoo iibi kabaan u baahanahay mar kastoo uu kuu baahdo uu kuu yimaado waxaa laga yaabaa haddii aad danaynayso inaad wax ku subato aabba waa yahay qur-aanka ku dadaala waa kuu iibinayaa saamiin weyn bay ku keenaysa laakiin haddii ninkii uu cid kale u tala saarto loo biilinayo ubadkiisuna ay og yihiin odayga inaanay faraha wax ugu jirin talo badan ku yeelan maayo waxyaabaha kaalmaynaya waxaa ka mid ah in loo duceeyo ducadu haynoo dambaysee in la ducaysto marka xaaska loo galmoonayo adducaau cinda aljimaac dad badan inoo hayaan baan filaya xaaslaydu bismi اllaah allaahuma janibna الshayطaan wajanib الshayطaana maa rasaqtana ficilkan magaca allaan ku bilaabaya ilaahayow shaydaanka naga foge waxaanu dhallayna ilaahayow shaydaanka ka foge wuxuuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam shayaankuma dhibo shaydaankuma dhibo laakiin xaalku inta badan wuxuu isaga badan yahay nin baa loo sheegoo layidhi xaaska markaad u tegaysa bisi u qabo dabeedna wuxuu idhi marka horena ka taqtaqsani marka dambena ka taagdarni buui marka hore waa degdegsanahay buu isla maqana markay hawshuu dhammaatana waaba daciifay buu haddaan ka daba tuuri lahaa ilaa cuntada marka la dhammeeyo waxaa xagga ugu dambaysa laga dabagaya bismi illaahi awalow waakhira taana ka taagdarni buui taana ka taagdarni laakiin waa wax kuugu kaalmaynaya tarbiyada waayo nebigaa sii xukumay calayhi الsalaaةu wasalaam ilmaha shayطaanku inaanu dhibayn waxaan u gudbayaa asaaliibta waddooyinka nebigu isticmaalay calayhi الsalaaةu wasalaam saddex qaab baynu u qaybinaynaa usluubiyo nabigu u jiday calayhi الsalaatu wasalaam waalidku inuu isticmaalo usluubiyo qofka maskaxdiisa iyo caqligiisa taabanaya qaabab qofka nafsiyaddiisa iyo shucuurkiisa iyo dareenkiisa saamaynaya waana saddex qadiyadooda aad iyo aad u muhiima usluubka koowaad ama qaabka koowaad waa asaaliib kala duwan oo lagula hadlaya labada waalid markay ubadka tarbiyadaynayaan asaaliibta noocaasa inay isticmaalaan asaaliibtaa waxaa ka mid a ah, waalidka lagula hadlaya an yakuuna qudwatan xasana tusaale wanaagsan inuu noqdo tusaale wanaagsan ilmihiisa inuu u noqdo waa aragteen markaad gurigaaga soo gasho ee salaada haddii aad tukanayso ilmaha laba jirka ama saddex jirka hadda wax fahmaya waxaa laga yaabaa intuu ku soo dhinac istaaga inuu ku koobiyeeyo ama ubadkuba sidaad xidhiirhka ula leedahay intay soo yeecaan iyagoo bilaaweysa ay ku agsaftaan oo sida aad samaynaysa ay sameeyaan waxaad u tahay qudwo wanaagsan haddaad hees guriga ka shidatana heestiiba iyaguna shidanayaan haddaad macsiyo kale la timaadana taasay qaadanayaan qudwadaas nebigu waa danaya calayhi الsalaaةu wasalaam isagu wuxuu ahaa qudwo waxbuu la cunay saynu arki doonno waxyaabo badan buu hortooda ku samaynayey uu la macaamilayay nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu isaga dhigayay nebigu inay kaga daydaan oo qudwo uu noqdo waxaa nebiga ka sugan calayhi الsalaaةu wasalaam inuu yidhi man qaala liصabiyin tacaal tacaala ucطika ثuma lam yucطihi kutibat calayhi kidba ninka ilmihiisa u yeedha ee yidhaahda kaalay waxbaan ku siinayaa e, uu isagoo doonaya inuu ku soo xerogeliyo uu ku qabto waxna siin waaya been baa loo xisaabinayaa waxaa kaloo sunanta ku yimi nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida ayaa gabadh buu soo booqday gabadhii ilmo ay dhashay bay u yeedho tidhi tacaal sa ucطiika shay-an hebelow kaalay waxbaan ku siinayaa wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxba u haysaa oo dhab ma kaa tahay haabay tidhi timir baan siinayaabay tidhi wuxuu uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam amaa inaki low lam tafcal kutibat calayki kidba haddii aadan samayn lahayn been baa laguu xisaabin lahaa been ayaa lagu xisaabin lahaa maxaa looga jeedaa ilmihii wixii loo ballan qaaday haddii loo fulin waayo ama uu ogaado been in loo sheegayo wuxuu baranayaa beenta waxa loo yaqaano waalidkiisa ka baranayaa waalidkiisuna waa tusaalihiisa ugu wanaagsan dabeedna waa kaga dayanayaa beentuu bilaabaya idan qudwo wanaagsan ilmaha in loo noqdo waa wax waalidka lagula hadlayo walidalik baa nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam leeyihi faصaluu fii buyuutikum ayuha الnaas faina أفضل صلاة اlmar'i في beytihi إلا اlmaktuuba dad yahow guryihiinna ku tukada waxaan faralka ka ahayn sababaha waxaa ka mida guriga inaan xabaal laga dhigin xabaalaha salaadda laga ilaaliyaa waxaa kaloo ka mida dadka jooga laftoodu inay kugu daydaan qaabka aad u tukanayso sidaad salaadda u danaynaysa ay u daneeyaan nebigu wuxuu ku soo baxay salaaddii makhrib saxaabo tukanaya bani cabdilashhal sida abi daawuud ku timi dabadna markay salaaddii dhammeeyeen faralka ahayd bay bilaabeen sunnihii inay masjidka ku tukadaan wuxuu ku yidhi nebigu haadihi salaatu اlbuyuut haadihi salaatu اlbuyuut tani waa salaaddii guryaha weeye waa inaad guryaha ula noqotaan dabcan ciddii noqonaysa ciddii duruuf kale u baaqanaysa waa meesheeda laakiin mar walba sunnaha waxaa u fadli badan haaliban sida badan in guryaha lagu tukado si ubadku ay kaaga daydaan masaalix badan oo kale ku sugan qodobka labaad asaaliibta la doonayo waalidku inay isticmaalaan waxaa ka mid a sunnada nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam laga helayo taxayun اlwaqti اlmunaasib waqtiga munaasibka maskaxdu soo jeeda in laga faa'iidaysto wakhtiyada munaasibka nebigu ka faa'iidaysanayana waa badnaayeen waxaa ka mida maalan wakhtiga gaari la fuushan yahay ama la dalxiisayo ama gaadiid la fuushan yahay nebigu waa ka faa'iidaysanaya calayhi الsalaaةu wasalaam kuntu radiifa الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam calى ximaar nebigan waxaan la fuushanaa dameer baan la fuushanaa rati baan la fuushanaa faqaala lii ya ghulaam inii ucallimuka kalimaat yaa mucaad saxaabo badan buu sidaa cilmi ugu gudbinayay markay gaadiidka la fuushan yihiin ama ay la socdaalayaan ama ay waxa weeye wada lugaynayaan ama bannaanada loo baxayo xilliyada noocaasa nebigu waa ka faa'iidaysanaya calayhi الsalaaةu wasalaam axaadiidta mawduuca ku timina aad bay u badan tahay waa wakhti munaasiba markaad ilmahaaga suuqa u waddo gaadhiga aad ku waddo ee magaalada uu daawanayo ama aad bannaanada u saarto ee uu kula dalxiisayo ama aad suuqa wada aadaan uu ku faraxsan yahay inaad kaxayso wixii aad u sheegto aad buu u danaynayaa waayo wuxuu doonayaa mar labaad iyo mar saddexaad inaad kaxayso waa soo jeedaa warkaaga waa dhegaysanaya wakhtiyada munaasibkee la danaynayo nebigu danaynaya calayhi الsalaaةu wasalaam waxaa ka mid a wakhtiga cuntada la cunayo cumar bnu abi salama sida bukhaariyo muslim ku timi ayaa nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam sixni wax kula cunayey wuxuu ihi cumar bnu abi salama kaanat yadii tatiishu fi الصafxa qacantaydu waxay ku duulduulaysay oo hadba dhinac ka qaadanaysay sixnigii wax lagu wada cunayey nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam waxau ihi udnu yaa bunay se riwaayadka qaar ku timi wiilkaygiiyow soo dhowow sami illaah wakul biyamiinik wakul mima yaliik bisinka u qabo midigtana ku cun dhinaca ku xigtana ka cun ayuu nebigu kula teliyay calayhi الsalaaةu wasalaam muxuu ihi cumar bnu abi salama famaa zaalat tilka طicmatii bacdu inta noloshayda ka hadhay kamay zuulin inaan qaabkaa nebigu u sheega wax u cunayo waayo waxay ahayd xilli uu soo jeedo oo uu doonayo inuu wax qaato ama uu dhegaysto waxaa ka mid a xilliga uu xanuunsanayo waa xilli qofku uu daciif yahay soo dhowayn iyo in lala hadlo iyo wehel uu u baahan yahay xaaladda noocaasana nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waa ka faa'iidaysanayay wiil yar oo dhallinyaro ah oo yahuudiya sida bukhaari ku yimi ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam soo booqanaya oo u adeegayey nebiga calayhi salaatu wasalaam wiilkii baa xanuustay nebigu waa soo booqda calayhi salaatu wasalaam madaxiis uu ag fadhiistay nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeedna nebigu waxa uu ku uhi yaa ghulaam wiilow aslim soo islaam yahuudi buu ahaa wuu xanuunsanaya dabeedna aabbihii oo yahuudi oo la joogu sidaa u eega sare u eega dabeedna aabbihii wuxuu ku yihi aطec abalqaasim nebiga aطeec oo soo islaan dabeedna waa islaamay nebigu wuxuu ka soo baxay guriga isagoo yatahallalu wajhuhu faraxa iyadoo wejigiisu uu iftiimayo farxad awgeed uu ku faraxsan yahay inuu soo islaamay muxuu ka faa'idaystay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ka faa'iidaystay xaaladda uu dhaganugusha yahay uu xanuunsanayo wax walba uu dareemayo soo jeedo hadalka dhegaysanayo xaaladda noocaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka faa'iidaystay waxaa ka mid ah qaababka waalidiinta laga doonayo cadaalad inay u sameeyaan alcadlu bayna alawlaad ubadka cadaalad in loo sameeyo haddii ubadka cadaalad loo samayn waayo iyadaa ugu filan akhlaaqdoodu inay baaba'do dhaqan ka xun oo ka saamayn badan oo uga dhalin badan akhlaaq xumo badan waxa weeye ma jiro sida xasadkaoo kale iyo xiqdiga walaalihii haddii la kala jeclaysto qaar ay dareemaan inuu waalidku jecel yahay ficilla uu ku muujiyo waalidku cadaalad xumo uu u sameeyo walaalihii waxaa ka dhex dhalanaya xaasidnimo xaasidnima haddii ay ku timaadana iyadaa ugu filan waxyaabo badan oo kale inay sameeyaan nabiyullaahi yacquub markuu jeclaystay wiilkiisii yuusuf tilmaamo uu ku arkay awgeed waayo waa nebi loo waxyoon doono maxay yidhaahdeen id qaaluu layuusufu wa akhuuhu axabu ilaa abiina mina wanaxnu cisba ina abana lafii dalaali mubiin iqtuluu yuusufa aw iطraxuuh waxay gaadhay inay ku hamiyaan walaalkood inay dilaan waxaana ku abuuraya ficilka noocaasay dareemeen qalbiga inagu qacanta kuma hayno soomaalidu waxay yidhaahdaan ubadkaaga ma kala jeclaatid ee iyagaa iskaa kala jeclaysiiya mid jacaylkiisu samada kaaga soo degi maayo tilmaamo uu leeyahay unbaad ku jeclaanaysa idan innaga waxayna saaran sidaynu ula macaamilayno cadaalad inaynu samayno camra bintu rawaaxa sida saxiixaynka ku yimi ayaa nabiga u timi calayhi salaatu wasalaam bashiir ibnu sacad saxaabi jaliila ayuu ahaa xaasas kala duwan buu lahaa camra bintu rawaaxa oo cabdulaahi ibnu rawaaxa ay walaala ahaayeen ayaa xaasaskiisa mid ka mida ahayd waxay u dhashay saxaabigii jaliilka nucmaan ibni bashiir ibni sacad bay u dhashay aad bay u jeclayd waxay tidhi waxaan doonayaa wiilkayga nucmaan hantidaada xoolo gaara inaad siiso ubadka aad ka socdo wuxuu uhi waan siiyey waxay tidhi ma yeelaya ilaa nebigu markhaati ka noqdo calayhi الsalaaةu wasalaam waa yahay buuri nebigu u tegay calayhi الsalaaةu wasalaam nebigu waxa uu ihi ishhad calى hada hayrii fainii laa ashhadu calى jawr itaquu اllaha wacdiluu bayna awlaadikum cid kale markhaati ka dhigo dulmi iyo cadaalad xumo anigu ka noqon maayo markhaati ilaahay ka baqa oo ubadkiinna cadaalad u sameeya nebiguna waa ka diida calayhi salaatu wasalaam cadaaladda waxaa ka mid ah siduu nebigu u danaynaya calayhi الsalaatu wasalaam xadiid nebiga ka sugan ayaa waxaa dhacda albaanina uu saxiixinayo nabigu calayhi salaatu wasalaam nin saxaabada ka miduu soo booqday ninkii isagoo la fadhiya ayaa waxaa yimi wiil yaroo uu dhalay baa yimi ninkii wiilkii intuu soo qaaday buu dhabtiisa ku fadhiisiiyey waana dhunkaday nabiguna waa fadhiya calayhi salaatu wasalaam wax yar kadib waxaa timi inan yaroo uu dhalay baa iyaduna timi inantii intuu soo qaaday buu dhinaciisa fadhiisiiyey mana dhunkan wiilkii muxuu ku sameeyey dhabtuu fadhiisiiyey waana dhunkada inantiina dhinacuu dhigay mana dhunkan nabigu calayhi salaatu wasalaam waa la socdaa wuxuu ihi maa cadalta baynahuma hebelow cadaalad wiilka iyo gabadha umaad samayn waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu mulaaxadeeyo si gaara u eegay ninkaasi labadiisa ubad sidaa uu soo dhowaynayo waa nebigii ummadda waa khayru khalqi اllaahi ajmaciin waa kii ummadda maamulayey waa madaxweynihii waa qaadigii howlo ka waaweyn buu hayey wamaca daalik wuxuu u fiirsanaya ninkaas labadiisaa ubadee uu dhalay sida uu u kala daneeyey ayuu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam mulaaxadaynay wuxuuna u sheegay cadaalad inaanu u samayn cadaalad inaanu u samayn cadaaladdu waa muhim labada waalid ubadka inay cadaalad u sameeyaan cadaaladuna waa mid walba xaqiisa in la siiyo maaha in la simo maaha mid walba xaqiisa in la siiyo hadda faahfaahin mayno mid walba wixii u munaasibaa la siinayaa labada wiil dhashay mid waxa weeye xaas buu leeyahay midina ma leh haddaad labadaba wax tarayso isku wax yeelan maayaan labaduba xaas bay leeyihin midi toban buu dhalay midna waa aroos waa isaga xaaskiisoo keliya misku waxbaa la siinaya isku wax la siin maayo waa haddii waalidku uu dhaamo oo uu wax tarayo mid walba xaqiisa in la siiya cadaalada laakiin anaa wada dhalay waa in la simaa kana kun baan siinaya kana kun baan siinaya cadaalad maaha ee cadaaladdu waa mid walba xaqiisa iyo waajibkiisa in la siiyo asaaliibta labada waalid lagula hadlaya waxaa ka mid ah adducaau lahuma ubadkii in loo duceeyo adducaa lilawlaad lilbanaat lilaطfaal in loo duceeyo dadku aad bay u sahashadaan ducaduna waa hubka qofka muminka walaa yarud اducaa walaa yarud اlqadara ila اdducaa low kaana shayءu yarud اlqadar lakaana اdducaa in ubadka loo duceeyo saamayn badan buu leeyahay walidaalik baynu arkaynaa ambiyadu inay ubadkooda u ducaynayaan nabiyullaahi ibraahim baa laynoo sheegay rabbi ijcal lii muqiima aلsalaaة wa min duriyati nabiyullaahi zakariya ambiyo badan baa laynoo sheegoo ubadkooda u ducaynaya ubadkeenna inaynu u ducayno waxaynu ka doonayno alle subxaanahu wa tacaala inaynu la kaashanno qadiyadaasina aad bay muhim u tahay bal dadka qaar waxay sameeyaan cagsi bay sameeyaan oo way habaaraan markuu xanaaqaba dhabarka ka jab dhuunta lagugu dhufay bale kugu habsatay inkaari kugu dhacday waxaasuu la dabagelaya wuu iska leeyahay laakiin waxaa laga yaabaa sida nebigu sheegay calayhi الsalaaةu wasalaam laa tadcuu calى anfusikum walaa tadcuu calى أwlaadikum walaa tadcuu calى amwaalikum laa tuwaafiquu min allahi saacata ijaaba nafihiina ha habaarina ubadkiina ha habaarina xoolihiina iyo hantidiina ha habaarina waxaa laga yaabaa saacad samadu furan tahay oo la ajiibayo inay waxa weeye la kulanto waana dhacda dadku waxbaanay ku tusaale qaadan ama horaan wax loo fahmin dad badan oo loo taagla' yahay oo dhibkoodu badan yahay waxaa laga yaabaa waalidkiisu inuu habaar la daba taagan yahay waxaa sacuudiga ka dhacday ee wiil dhallinyaro ah oo hooyadii ay aada isugu fiicnaayeen ayaa waxaa laga soo saaray jaamacad waa lagu tabcay aad baa loo jeclaa waddanka dibaddiisa loo diray masters iyo waxbuu soo qaatay markuu soo laabtay baa la yidhi gabadh baa lagu dhisayaa intaan gabadha lagu dhisinna guri baa lagu sii dhisayaa inantiina waa lagu hayaa gurigiioo dhismihii ku socdo waa nin xiise qaba maalin walba u soo daawasho tagaa guriga loo dhisayo ee waalidkii ay u dhisayaan maalintii dambe gabadhii gabadhiioo u mehersan gurigiina uu gabagaba yahay dhismihiina uu ku socdo baa waxa ku soo dumay gidaar baa ku soo dumay dhabarkuu ka jabay hosbitaalkaa la geeyey waxaa lala hadlay waalidkiis hooyadii baa lala hadlay waxaa la yidhi ilmahaagii soo gaadh maxaa ku dhacay bay tidhi waxaa la yidhi dhabarka ayuu ka jabay gidaar baa ku soo dumay kelmaddaa markay maqashabay xasuusatay inay caado u lahayd markay cadhooto dhabarka ka jab shalal baa ku dhacay inantii islaantu ay eedada u ahaydna waa la fasaxay waxaa la yidhi ninkii makacaya baralays buu noqday noloshiisa inta ka hadhayna halkaasay ku eeganaysa islaantiina intii ay noolayd oo hinun bay la dul saacad bay ku beegantay samadu ay furan tahay idan in loo duceeyo oo ubadka aan la habaarin waa usluub laga doonayo labada waarid laga doonayo waxaa ka mida ah labadii ubadkii in loogu kaalmeeyo inuu ku samafalo raxima allaahu imra'an acaana waladahu calaa birih waa xadiid culimmada qaar ay soo dhoweeyeen laakiin sawaabku uu yahay inuu mursal yahay mursalkana culimmo badan baa deliishada waa min mursali cataa ilaahay ha u naxariisto waalid ilmihiisa ugu kaalmaynaya in ilmihiisu u samafalo ugu kaalmaynaya oo ku saacidaya usluubka ugu dambeeya asaaliibta labada waalid lagula hadlayo waa canaanta canaanta badan in laga daayo waayo canaantu wax badan soo kordhin mayso khaasatan haddii ay tahay mid soo laalaabanaysa mar walba la canaananayo canaanta badan ee soo noqnoqonaysa waxa dhaanta ciqaab yaroo fudud adoo ciqaaba wuxuu jecel yahay u diida wixiina ku fuliya ayaa ka qiimo badan laakiin maalin walba haddaad cartamayso qaylinayso codka sare ugu qaadayso shakhsiyaddana waad ka dilaysaa aathaar iyo raadad aan wanaagsanaynna waad kaga tegaysaa wuxuuna dareemayaa weligiiba inaadan waxba ku samaynayn marka dambana caaday u noqonaysaa inuu iska dhegaysto canantaada dhegaysto anas ibnu maalik waxa uu leeyahy toban sana nebiga u adeegaya calayhi salaatu wasalaam tobankaas sana maalin keliya waxaan sameeyey iguma odhan maxaad u samaysay oo waxaan habboonayn waxay ku fiicneed inaanan samayn haddii aan sameeyo iguma canaananayn nebigu calayhi salaatu wasalaam oo maxaad u samaysay ima odhanayn shay ay ahayd inaan sameeyana haddii aan ka tago lima lam tasnachu maxaad u samayn weyda nebigu iguma odhanayn maa qaala lii uffin qatu hadal xun weligii nebigu iguma odhan calayhi الsalaaةu wasalaam idan canaanta badan hiifidda badan dagaalka badan aflagaadada badan waxyaabaha noocaasa waxtar badan male waana la tijaabiya hadda inaanay saamayn wanaagsan keenayn iyadana nabigaynu ka faa'iidaysanayna calayhi salaatu wasalaam in laga fogaado qaybta labaad asaaliibta waa asaaliib lagula hadlayo caqligiis iyo fikirkiisa lagu kobcinayo nebigu calayhi salaatu wasalaam asaaliib badan buu isticmaalayey waxaa ka mida qisooyin in looga sheekeeyo duruus iyo cibar laga faa'iidaysanayo wuxuu nebigu ka qisooday saxaabadii kuwii waaweynaa iyo ubadkii jiilkii xilligaa joogayba qisooyin badan buu nebigu uga sheekeeyey wuxuu uga sheekeeyey ilmihii yaraa qisatu asxaabi اlukhduud dalika alfata ee towxiidka ku waxa weeye dagaalamay qisatu wasamaa'i daati اlburuuj nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam waa uga qisooday wuxuu uga qisooday qisas badan oo صaxiixaynka iyo sunanta ku sugan qisaةu jurayj اlcaabid qisasu man mada min alanbiyaa wاlumam اlmaadiya qisooyin badan buu nebigu ka sheekeeyey calayhi الsalaaةu wasalaam si wax looga faa'iidaysto idan ilmaha inaad xikaayaat iyo qisas macno leh sheeke bereley aan ahayn ee macno leh xikmada ku fadhiya waxuu ka faa'iidaysanayo in looga sheekeeyo caqligiisa iyo garaadkiisa aad bay u kobcinaysaa nebiguna waa ku dadaalay calayhi الsalaaةu wasalaam waxaa ka mid a ilmihii in si toosa loola hadlo wax munaasibana lagula hadlo in si toosa loola hadlo oo nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam saxaabadii si toosu ula hadlayay yaa abaa cumayr ma facala الnugayr ya mucaad inii uxibuk ya bna cabaas ixfad illaaha yaxfadk hadal toosa oo waxa weeye lagu hagayo ayuu nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam kula hadlayey hadalkaasina wuxuu ahaa mid caqligooda iyo garaadkooda u munaasiba maaha mawjado ka waaweyn oo aanu fahmayn in lagula hadlo maaha khaaibu الnaasa calىa qadri cuquulihim dadkana in caqligoodu inta uu yahay lagula hadlaa munaasiba waxaa taa tusaale inoogu filan dagaalkii beder markii la ysugu yimi ayaa saxaabadii waxay soo qabteen wiil dhallinyaro u shaqaynayey gaalada u shaqaynayey markii la keenay ayaa nebigu salaad buu tukanayey saxaabadii waxay gudagaleen inay gujiyaan waxay yidhaahdeen waa imisa ma kun baa ma laba kun kunbaa ma saddex kun kunbaa dabeedna uu fahmi waaye waxay kala hadlayaan kumanan bay u taxeen nebiguna waa tukanaya calayhi الsalaatu wasalaam salaaddii markii laga baxay buu u yeedhay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam ciidanka maxaad u qabataa biyahan u soo dhaamiyaa buu yidhi wuxuu uhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam maalintii imise geela ayay meesha ku gowracaan si ay u cunaan ma laba kun baa ma saddex kun baa ma shan kun baa waxay u baahan tahay xisaab iyo qiyaas aanu gaadhin bay u baahantahy colka halkaa jooga geedaha ku jira qiyaasteedu cilmibay u baahan tahay iyo xisaab akoontiibay u baahan tahay laakiin sagaal tuldaha geelee la qalayo waa wuxuu daraymi kara weeye wuxuu uhi maalintii sagaal ama toban ayay gowracaan buu ihi ama sagaal ama toban waayo waa shaqo weyn la qabanayo tuldihii baa la soo soocaya mid walboo la gowracaya oo u soo daawasho tegaya waana wax soo noqnoqday wy wuxuu ihi waa maa bayna tisca ila alcashara nabigu waxa uu ihi idan alqawmu maa bayna tiscimiئa wاlalf colku wuxuu ka dhaxeeyaa sagaal boqol ilaa kun buu ka dhaxeeyaa ama waa sagaal boqol yacni tulidiiba boqol qof ayaa loogu tala inay cunaan taasaa lagu qiyaasaya waa xaalad dagaal haddii aad la yaabtaan boqolku tuliddu boqol kuma filla xaalad dagaal weeye safarna waa lagu jiraa marka sahayda iyo masaariifta waa la yaraysanaya ragga qaar baa soomaalida laga sheegaya tulid keligii inuu cunayo labada gelin keligii cunayey hadda laakiin boqol baynu ka hadlaynaa waxaynu uga jeednaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey wax caqligiisu fahmayo wax caqligiisu fahmayo waxaa ka mid ah masaaisha aynu tilmaamayno si degan xiwaar iyo niqaash iyo dood iyo aqoon isweydaarsi in lala galo ilmihii lala galo iyaduna saamayn badan bay keenaysaa waxaa uu dareemayaa kalsooni wuxuu baranayaa aftahannimo iyo hadal wuxuu baranayaa sida loo jawaabo caqligiisaa ku kobcaya niqaash iyo dood in lala galo u munaasiba aad iyo aad bay muhiim u tahay ma ilaaweyno qisadii dhex martay wiilkii nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ee idhi nebi allow waxaad ii fasaxdaa inaan zinaysto saxaabadii waa boodeen oo waxa weeye aad bay uga boodeen hadalka noocaasa qof lugihiisa ku socdo nebiga u imanaya zinada hala ii fasaxo nebigu waa u yeedha calayhi salaatu wasalaam uu la niqaashay nebigu dood baa dhex martay welibana si degan nebigu uula doodayo ficilkan aad doonayso hablaha muslimaadka inaad ku samayso hooyadaa ma la jeceshahay walaashaa ma la jeceshahay eeddadaa ma la jeceshahay mar walba waa boodaan maya buuri nebigu wuxuu ku yidhaahdaa dadkuna eeddooyinkood lama jecla hooyooyinkood lama jecla hablahooda lama jecla walaalahood lama jecla kuwanu damaaciyayaana cidun bay hooyo iyo eeddo u yihiin waxaad naftaada la jeclayna dadka ha la jeclaan kadibna nebigu laabta intuu ka garaacay buu u duceeyey wuxuu ka noqday isagoo leh waxaa nebiga u yimi calayhi asalaatu wasalaam anigoo zinada iyo xumaanta aad u doonaya u xiisaynaya waxaana ka laabtay shayga loogu necab yahay iyadoo uu yahay zinada iyadoo uu yahay waxaana keentay qaabkii nebigu calayhi asalaatu wasalaam niqaashka iyo dooda uula galay qodobka ugu dambeeya ee xagga caqliga taabanaya qofka in lagu xidho shakhsiyad lagu xidho uu ku dayanayo qudwo in loo sameeyo oo adigu aada cid ku xidho nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baana ugu mudan inaad ku xidho naftaada inaad ku xidho haddaad wanaag ka og tahay macalinka wax u dhigaya haddaad ku kalsoontahay inaad ku xidho waxa weeye ayaa lagaaga baahan yahi si uu wax uga faa'iidaysto iyaduna waa mid aad iyo aad u muhiima waxaan uga gudbayaa qaybta saddexaad ee ugu dambaysa asaaliibta iyo wadooyinka qaybteedii ugu dambaysay tii waalidka labada waalid iyo tii caqligaynu ka soo gudubnay dareenkooda iyo nafsiyaddooda in la ilaaliyo asaaliibta ku saabsanna dhowr qodob baynu inshaa allahu tacaala sunnada nebiga ka soo qaadanaynaa qodobka koowaad ilmihii lala saaxiibo suxbatu طifl in lala saaxiibo wakhti lala qaato lala socdo la kaxeeyo la soo fadhiisayo golayaasha waa mid aad iyo aad u muhima nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam sunnadiisa markaynu eegno aad iyo aad buu taa u danaynayey wuxuu imanaya nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam guriga caliy bn abi طaalib ama inantiisa faaطima dabeedna wuxuu odhanayay meeya xasan dabeedna xasan baa u imanaya nebigu waa kaxaysanayey waxaa saxiixaynka ku sugan bukhaariyo muslim inuu inantiisa zaynab booqanaya nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam kadibna inanta ay dhashay umaama binti zaynab abilcaas uu dhalay ayuu nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam soo qaadanaya masjidku keenayey faإida qaama xamalaha waإida sajada wadacaha markuu istaagana nebigu waa sidayey markuu doonaya inuu sujuudana dhinaciisu dhigaya nabigu calayhi salaatu wasalaam ilmo yaroo intaa leeg buu nabigu kaxaysanayo wadanayay adna waxaa laga yaabaa ilmahaagiiyo toban gaadhe ama labiyo toban oo laga yaabo cilmiyo badan oo iskuulka uu ka soo qaato aadan ahayn iyo xaalado badan inuu kugu kordhiyo sheekooyin badan kuu haya waxaa laga yaabaa inaad iska reebto ama aad golayaasha ka kiciso ama aad fogayso ama aad wakhti la qaadan weydo nebigu markuu soo gala madiina isagoo duulaan ka yimi waxaa qaabilayey caruurtaa qaabilaysay dabeedna cabdullaahi bnu jacfar iyo alfadl bnu cabaas quthama bnu cabaas iyo ragga la midka ah ayuu wuxuu saarayey awrkiisa ayuu saarayay nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam midna xagga dambe uu iska dhigayey midna xagga hore uu kaxaynayay nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam ilaa magaalada la gelayo laga gelayo nebigay la soconayeen calayhi الsalaaةu wasalaam idan waa mowduuc aad u qiimo badan in ilmihii lala saaxiibo nebiguna waa samaynayey waxaa soo labaynaya idkhaalu الsuruur wاlfarax fii nufuusi alatfaal in ilmaha laga farxiyo farxadna qulubtooda la geliyo nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam aad buu u danaynayey waxyaabuhuu samaynaya axaadiista aynu ka faa'iidaysanayno waxaa ka mida nebigu inuu istiqbaal wanaagsan u samaynayey oo marka uu arka xasan ibnu caliy bni abi aalib sida axaadiista qaar ku yimi wuxuu ihi abu hurayra radia allahu tacaala canh nebiga ayaanu israacnay waxaanu soo gaadhnay suuqii banu qaynuqaac oo uu caliy bnu abi aalib u deganaa dabeedna nebigu waxa uu ihi meeye xasan hala igu yeedha buu yidhi waddaduu taagaya calayhi salaatu wasalaam waa loogu yeedhay xase waa ilmo yar oo dhowr sano ah markuu guriga ka soo baxay ee xaggii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo awowgii ah uu u soo orday nebigu intuu u fadhiistay buu laabta laabta u saaray istiqbaal wanaagsan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u sameeyey waxaa ka mid a ah in la dhunkado oo nebigu waa aad u danaynayey sida bukhaariga muslim ku timi nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam isagoo fadhiya gole isagoo fadhiya waxaa u galay alxasan ibnu caliy bn abi aalib baa u soo galay nebigu waa dhunkaday waxaa joogay golaha alaqracu bnu xaabis nin la yidhaahdo oo baadiyaha ka yimi oo min saadaati bani tamiim ka mid ah qolada bani tamiim la yidhaahdo madaxdoodii ka mid ah aad buu ula yaaba nin baadiye ka yimi waa dhunkasho wax la yaaha mu yaqaan dabeedna intuu nebiga la hadlay buu yidhi atuqabiluhum oo caruurtana miyaad dhunkataa adoo rasuulkii alla ah wuu la yaabay waayo dhaqankiisa ma ah wuxuu idhi ina lii casharata min alwalad maa qabaltu axada minhum toban baan dhalay buu yidhi weligay mid ka mida ma dhunkan buu yidhi toban inta lagu dhalaanada waa dhowr iyo toban sano dhowr iyo tobankaas sano markaynu qiyaasno waxa weeye mid ka mida maalinna ma dhunkan ama ha xanuusto ama ha farxo maalinna ma dhunkan nebigu waa la yaaba calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi nebigu man laa yarxam laa yurxam kaa naxariisa looma naxariisto awa amliku laka an nazaca allahu min qalbika araxma oo maxaan ku hayaa haddii naxariista qalbigaaga laga siibay waa naxariis la'aan weeye innaguna haddaa la soo dee badwaan baynu ahayna miyi ka soo wada galna dadka badidiisu in badan mujtamaceenna soomaaliyeed waa iska badwaan waa iska badwaan wey oo dhunkashada iyo waxaas walow hadda dadkii magaalada soo galay ka badbadiyeen xalaal iyo xaaraanba waxa weeye waxay ahayd wax aan aad loo aqoon bay ahayd aanu madiino joognay ayaa nin asxaabtayada ka mida aroorsanayey gurigii isagoo hagaajinayaa baadkan lagu maydho ee eh, lagu dabaashee ee eh, musqulaha la dhigo baalkan lagu jiibsada marka la maydhanayo ayuu arko wuxuui kanna muxuu ah waxaa la yidhi inankii baa ku yidhi adiga iyo xaasku markaad qubaysanaysaan baa halkan la fadhiistaa ama la jiibsadaa intuu madaxa isqabtay buu afartan sanaan xaas lahaayo wax kale iska daaya xitaa dhabarkeedaasoo qaawan ma arag buui wax kale iska daaya dhabarkeeda wax ka sii hooseeyana hadalkiisa daa hadalkiisa daa ninkii dee gabadhiisa u soo galay ee dhabanka ka dhunkadayna siday sheegaan waxay tii waa ma musxaf maad yimid maxaad iga dhunkanaysa <laughs> in gabadha la dhunkadaa sunno ah musxafka in la dhunkadaa sunno maaha nebiga lagama hayo laakiin nebigu isagoo salaadda u baxaya waxbuu dhunkanay caaishuu dhunkanay taa waa la hayaa laakiin musxaf inuu dhunkaday lama hayo waa la cagsinaya musxafkaa la dhunkadaa gabadhana lama dhunkado waa qallafsanaanta mujtamacu iska leeyahay waxaa ka mida in lala kaftamo anas bnu maalik buu la hadlayay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam yaa da ludunayn laba dhagoodlow uu la kaftamaya nabigu calayhi الsalaatu wasalaam in lala kaftamo oo waxyaabihii nabigu samaynaya calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka mida madaxooda in loo salaaxo la soo dhoweeyo waxaa ka a ah in la xambaaro saynu soo sheegnay dhabta lagu fadhiisiiyo waxaa ka mida ah in wax lala cuno iyo waxyaabaha la midkaa ah. waxaasoo dhani waxay farax gelinayaan ilmihiibay farax gelinayaan waxaa ka mida qodobada in waxaa weeye ubadkii lagu dhex abuuro baratan iyo musaabaqo iyo tartan iyo nashaadaad in loo qabto nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu isugu yeedhayey cabdullaah wa cubaydullaah wa kahiir oo cabaas bnu cabdilmuطalib uu dhalay oo ay ilmaadeer ahaayeen laakiin caruur bay ahaayeen dabeedna wuxuu odhanaya man sabaqa ilaa kada falahu kada wa kada ninka halkaa gaadha ee u dheereeya waxaasaan siinaya wa kaana yasufuhum nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waa safayey way ku farxayeen orod bay gelayeen nashaad bay u ahayd wamaa ilaa dalik haddii uu waalidku kala qayb galana oo isaga laftiisa musaabaqada ka qayb galana waxa weeye way uga sii farxad badan tahay oo haddii ay ka guulaystaan ama goolal ay ka dhaliyaan ama ay kooxdiisa ka badiyaan waxay sii gelinaysaa farxad badan bay sii gelinaysaa waxaa ka mida ah ubadkii in la dhiirigeliyo oo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uu tashjiicinayey oo waa dhiirigelinaya ubadka sida axaadiis badan inoo tilmaamayso cabdullaahi bni cumar ayaa riyooday dabeedna wuxuu u sheegay walaashii xafsa iyaduna waxay u sii sheegtay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam dabeedna nebigu waxau uhi nicma arajulu cabdullah low kaana yusalii min alleyl alla cabdulaahi cabdulaahi bni cumar wanaagsanaan lahaaya haddii uu salaatuleylka ku dari lahaa ma tukan lahaa fakaana laa yafuutuhu qiyaamu اlleyl salaatuleyl dambe ma dhaafin cabdulaahi bni cumar waxaa soo jiitay kelmaddii nebiga alla wanaagsanaa hadduu salaatuleylka ku dari lahaa nebigu waa samaynaya calayhi salaatu wasalaam waa soo koobkoobayaa wakhtiga aada isaga kooban waxaa ka mid ah masaa'isha aynu tilmaamayno ee qadiyaddaa soo gudagelaysa in la ammaano wuxuu ku fiican yahay in lagu ammaano ayay ka mid tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada waa ammaanay sida aynu tilmaannay cabdulaahi ibni cumar iyo aynu ku tilmaannay waxaa la mida ah mowduucaadka ilmaha saamaynaya saykoloji ahaan ilmaha in la kobciyo kalsoonida naftiisa uu ku qabo in la kobciyo nebiguna taa aad buu u danaynayay wuxuuna maraya waddooyin kala duwan oo ilmaha lagu abuuraya kalsooni naftiisa uu ku kalsoonaanayo waxaa ka mid ah ilmaha doonitaankiisa iyo go'aankiisa in la xoojiyo tusaalayaashayda waxaa ka mid ah waa la soominay ilmihii isagoo aan qaan gaadhin ayaa la soominaya xilligii nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam fakunaa nasuumuhu wanusawimu sibyaanana wanajcalu lahum اllucbaةa min alcihn lucbadaanu u samaynaynay si ilmuhu uu u soomo soomkiisa u haysto markuu cunto u baahdana ciyaartaa lagu mashquulinayay soomkuna go'aan qaadashu u baahay aabba maanta waad soomaysaa soomka macnihiisuna waa inaadan waxna cabbin waxna cunin ilaa gabalku uu ka dhacayo go'aankaa haddii uu kula qaato waa go'aan qaadasho isagoo helaya inuu la dhuunto cuntadii inuu la dhuunto cabitaankii la dhuunto ayuu go'aankaa ilaalinaya mar haddii laysku ogyahay la soomo ubadkii yaraan in lagu soomiyo ama gelin ama saacado hadba intuu awoodayo waa mid xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam la samaynayey nabiguna uu qiray waxaa ka mid a ah sirta in la ilaaliyo anas bnu maalik buu nabigu u yeedha calayhi salaatu wasalaam waxbuu ku siraystay nebigu calayhi salaatu wasalaam kadibna hooyadii ayaa u yeedhay oo waxay tidhi nebigu maanta muxuu kuugu yeedhay wuxuu wuxuu igu yeedhay sir buu nabigu u dhiibay calayhi salaatu wasalaam aad bay ula yaabtay ilmaha yare intaa leeg ayaa nebi maxamed sir u dhiibaya waxa galay fuduul iyo xiise sirtaasi talo maxay tahay adiguna dee anas hooyadii baa tahayo waa waad ka agdhowdahay waxay tidhi hooya ii sheeg wuxuu ihi sirta nebiga calayhi salaatu wasalaam cidna u sheegi maayo cid adiga kaa dambaysana iga wallaanan u sheegayn buu yidhi yacni mar haddaan hooyaday u diiday cid kalena u sheegi maayo waxaan saaba u sii weynana haddaad ku tidhaahdo aabba waasir saaxiibbadaa ha u sheegin hooyadaana ha u sheegin wuxuu isu qaadanayaa nin nin ka buu isu qaadanaya macno weyn bay ku fadhidaa waxaa ka mid ah, a tanmiyatu hiqati اlijtimaaciya xidhiidhka uu bulshada la yeelanaya in la kobciyo in golayaasha la keeno oo la soo fadhiisiiyo dadka dhexdiisa in loo yeedho marti haddii ay kuu timaado waalidiin badan waxay sameeyaan wuxuu yidhahdaa dad waaweyn baa iime ka bax meesha waa laga saaraa guriga ama fadhiga waa laga saaraa inuu soo fadhiisto hadduu danaynayo oo waxa weeye uu dhegaysto waxay ku abuuraysaa kalsooni xagga bulshada ah waxaa u fududaanaysa bulshada inuu la falgalo inuu dadka dhegaysto inuu dadka la hadlo inuu si ixtiraam leh u fadhiisto waxyaabo badan buu ka faa'iidaysanayaa ta noocaasana nebigu waa samaynaya calayhi salaatu wasalaam axaadiid badan baa inoo tilmaamaysa waxaa ka mid a ah aqoontiisa cilmi in kalsooni lagu abuuro kalsooni in lagu abuuro waxaa ka mid a ah aqoontiisa dhaqaale kalsooni in lagu abuuro oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo marayey عبد الله بن جعفر abi أبي طالب وهو يبيع بيع الغلمان isagoo iib caruureed isagoo samaynaya oo caruurta ay wax kala iibsanayaan ayuu nebigu soo maraya calayhi الsalaatu wasalaam waana u qirayy bacaa jaabira bna cabdilah fii xaaja bacaa anas bna maalik dana badan buu saxaabada u dirayey iyo xaajooyin badan buu u dirayey waxaad mooddaa wakhtigiibaa igu dheeraaday waxaan ku soo gabagabaynayaa oo ku soo koobayaa dhinacyadee buu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu ka dhisayey waan ishaaraya ku fogaan maayo wuxuu ka dhisayey nebigu dhinacyo badan xagga caqiidada iyo waxa la aaminaya waa ka dhisayey cibaadada salaada iyo soomka iyo xajka waa ka dhisayey bulshada siday ula falgelayaan dhinacaana waa ka dhisayey akhlaaqda iyo aadaabta wanaagsan nebigu waa ka dhisayey caatifadda iyo jacaylka iyo in laysu naxariisto nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ka dhisayey dhinaca caafimaadka iyo jidhka in la dhiso xoog la yeesho awood la yeesho sbortis la sameeyo nabigu calayhi salaatu wasalaam waa danaynayey waxaa ka mid a ah xagga galmada iyo jinsiga oo hadda waxa weeye fasaadka ugu badani ka socdo dhinacaana nebigu calayhi salaatu wasalaam ubadka waa ka dhisayey caqiidada nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku abuurayey ilaahay in la jeclaado lagu xidhnaado la kaalmaysto yaa ghulaam inii ucallimuka kalimaat ixfad illaaha yaxfad ida sa'alta fas'al illaah waida istacanta faاstacin biاllaah ilaahay in wax la weydiisto la kaashado waxyaabahaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam barayay xagga cibaadada nebigu calayhi الsalaatu wasalaam masjidkuu keenay oy arkayeen jamaca tukanaya gabadhii ilmay u taagtay iyadoo xajkii lagu jiro waxay tidhi ilmaha yaree la sidaa xaj ma leeyahay haa buu yihi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam adigana ajar baa lagaa siinaya sowmkii baynu soo sheegnay yowmi caashuuraa in ubadka la soominayey iyo waxyaabaha la midka ah arrimaha bulshada baa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ubadka ka dhisayey waxyaabo badan waa soo tilmaanna inuu la saaxiibayey golayaasha uu keenayey danaha uu u dirsanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu waa salaamayy markuu soo mara ciyaalku bannaanada ku ciyaaraya sida anas uu soo warinayo idaa mara calaa sibyaanin sallama calayhim assalaamu calaykum waraxmat ullah iyaguna salaantii ka qaadayeen waxaa la baraya arrimaha bulshada waa soo booqanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam saynu soo tilmaannay waxaa ka mid ah aroosyada iyo xafladaha nebigu calayhi الsalaatu wasalaam inuu u ogolaanayay bal ku ammaanaya nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu arkay maalin maalmaha ka mida dumar iyo ciyaal ka soo baxay aroos dabeedna nebigu wuxuu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam allaahuma inahum min axab الnaasi ilay ilaahayow waa dadka aan ugu jecelahay ansaar bay ahaayeen anas wuxuu leeyahay ra'a الnisaaءa wالصibyaan muqbiliina min cursin iyagoo aroos ka yimi muxuu nebigu ugu ducaynayaa ugu faraxsan yahay waxa weeye isu imaatinkaas ay isu imanayaan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam danaynayay xagga akhlaaqda oo iyaduna aad u ballaadhan ku fogaan maayo xagga caatifada iyo in laysu naxariisto qalbigoodu jilco dhunkashadaa nebigu mar walba dhunkanayey wuxuu nebigu ku abuurayay caatifad inay yeeshaan si ay waxa weeye hadhow dadka si fiican ula macaamilaan waxaa ka mid ah aqoontooda in la dhisayey oo wax la barayey ubadkii ayaa waxa weeye ka mida ah. waxaa ka mid ah caafimaadkooda iyo jirhkooda iyo sbortiskooda in laga shaqaynayey wuxuu soo maray nebigu calayhi salaatu wasalaam iyagoo ilmihii ay wax shiishayaan oo ay dhugtamayaan oo sida wax loo shiisha ay waxa weeye ku ciyaarayaan wuxuu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam irmuu bani ismaaciil fa ina abaakum kaana raamiya uuna guubaabiye nebigu calayhi الsalaatu wasalaam shiishka in la barto saxaabadiisii cumar bnu اlkhaaab wuxuu leeyahy callimuu abnaa'akum alsibaaxata wاlrimaaya warukuuba alkhayr fardafuulka iyo dabbaasha iyo sida wax loo shiisha ubadkiina bara waa nooc sbortiska ka mida waxa weeye caafimaad badanina uu ku jiro nebigu calayhi الsalaatu wasalaam saynu soo tilmaannay saxaabada ciyaalkooda wuxuu u samaynayaa musaabaqaad ay ku ordaan buu u samaynayay cabdulaahi ibnu jacfar iyo raggii la midka ahaa wuxuu nebigu guubaabiyey bulshada qaybaheeda kala duwan oo ubadku ay ka mid yihiin in nadaafadda lagu dadaalo in la cadaydo waxa weeye cidiyaha laga guro ubadkii laga guro iyo masaa'isha la midkaah qaabka wax loo cuno wax loo cabo iyo waxyaabaha la midka ah. qodobka ugu dambeeya laga yaabo dadku inay dul istaagaan waayo soomaalidu mowduuca aad bay uga xishootaa waana siday tahay sharcigu aad uma caddeeyo wixii galmada iyo howlaha ku saabsan sharcigeennu waa daneeye ubadka marka la tarbiyadaynayo mowduucan noocaasa laftiisa in maanka iyo maskaxda lagu hayo wuxuu leey nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam muruu أwlaadakum bالصalaaةi lisabcin واضribuuhum calayha lcashrin wafariquu baynahum fi اlmadaajic ubadku markay toddoba jir gaadhaan waa markay wax kala soocayaan gogasha ku kala sooca inamadiina qol baa la seexinayaa hablihiina qol baa la seexinayaa waayo waxaa laga yaabaa cawraadkoodu inay muuqdaan oo ay isweydiiyaan iyo wixii la mida waxaa la mida in ilmihii la baro indhaha inuu laabo fadal bnu cabaas oo aan weynayn ayaa nebiga la xajiyey xajaة اlwadaac awrkuu la fuushanaa dabeedna gabadh baa u timi nabiga wax weydiinaysa wakaanat wadiia gabadh aad u qurux badan bay ahayd nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu arkay fadaloo gabadhii ku maqan oo eegaya nabigu wuxuu soo jeedayaa fadl bnu cabaas wejigiisa haddana wuxuu arkay isagoo eegaya haddana nabigu calayhi salaau wasalaam sida saxiixaynka ku timi dhinaca kaleu u leexinaya wiil yaroo dhallinyaro abuu ah ma siiday nebigu calayhi salaau wasalaam waxaa la barayay indhaha inuu laabto waayo dee haddii uu ku sii fogaado waxaa laga yaabaa in waxa weeye dareen iyo fitna iyo wax ay ka timaado waxaa ka mid a ah labadii waalid waa qodobka ugu dambeeya insha allahu tacaala labada waalid ee ubadkooda la nool xilliyada ay hooyanayaan ama la jiibsanayo ama maryaha la dhiganaya ubadkii in la baro inay istiidaan sameeyaan oo ay soo fasax qaataan labada waalid markay usoo gelayaan toban jir iska ordaya oo albaabkii ugu gelaya odaygiiyo islaantii oo xaaladoodu xaalad tahay waxa weeye wax loo baahan yahay maaha waxaa dhici kartaba dee in la degdegsan yahay oo albaabkaba aan la xidhan baa dhici karta waxaa dhici karta habeenkii inuu soo hambabaro adoo isla si fiican buu u fuurinaya waxyaabo badan baa dhici kara marka in lagu ababiyo markuu wax kala garto inuu isti'daan sameeyo xilliyada noocaasa ah, haddii bacdalcishaha guriga la galo ama bacda duhurka qolka hurdada aanu gallo ceeb weeye hanaga soo dabagelina albaabka soo garaaca culumta noocaasa in la baro qodobadaasoo dhani waxay u adeegayaan xagga jinsiga iyo galmada iyo rag iyo dumar waxaa u dhexeeya in laga ababinayo oo tarbiyad wanaagsan lagu tarbiyadaynayo waxaan ku soo gebagabaynayaa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waa majaal ka mida oo welibana tusaalayaal kooban aan soo qaatay oo iftiiminaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam sida majaalka uu samaynayey majaalaadka kala duwan ee noloshana nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaasuu u faahfaahiyey iyadaa tusaale inoogu filan iyadaa cilmi inoogu filan iyadaa waano iyo wacdi inoogu filan iyadaa horumar adduun iyo aakhiraba inoogu filan ha lagu dadaalo hana la barto ha laga tusaale qaato insha allahu tacaala والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ilaahay khayrka waxaa ka siiya sheekha kelmadaas wanaaga badan ee aadka u qiimaha badan ean maaragtay dhagaysanay uu inoo soo jeediyey waqtigaas ka kooban oogayay ilahi subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu naga bandigo min aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsana ilahay waxaan ka baryaynaa sheekhana inuu ka dhigo maaragtay kuwa hadalkooda ilaahay dadka ku anfacay kelmad kasta iyo weer kasta uu yidhi ina ilaahay miisaankiisa xasanaadka ugu buuxiyo innagana ilaahay ha naga dhigo kuwii ku camalfala wax allaala wixii cilmi ahaa iyo wanaag ahaa iyo caawa maqleen intaas ayaan kusoo koobayna wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wcala alih